isiiya sharaf ciheeda hohyaday hadabidkahaan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw kulanti wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka knn u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona booliska baraaziil oo la dagaalamaya dad dibadbaxyo dhigaya oo ku xoomayn dhismooyin dowladdu leedahay warbixin sheegaysa in badi dadka ku nool gobolka saddexaad ee shiinaha ugu dadka badan dadkiisu ay qaadeen xanuunka covid nteen dowladda ukrein waxa ay diiday sheegashada tirada ruushka uu ka sheegtay inuu ka dilay askartooda waxaan sidoo kale dahaynaa magaalo laga cabsi qabay inay biyo qaadaan oo dadka laga daadguraynayo calanka falastiin waxaa laga fujinayaa meeshii lagu arko dhulka xoogga looga haysto waxaan sidoo kale dahaynaa sida warbaahinta u hadalhayso nin dhagaha iska jaray sida uu sheegayna wuxuu doonayaa inuu shaydaan u ekaado xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan ee sugaantana barnaamijkeena qayb ka yihiin ku soo dhawaada mar kale ee kulanka kenya

iyo shan iyo toddobaatankii soo baxay qayb ka tahay daafur baynu ugu tahay barnaamijkan kulanka keenan war maxaa u dembeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf aniga malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin moogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan iyaaciidahoyadayaaaayoaargailayeeha ciidahoyo barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya heerka f m sideed iyo sideetanka ah sidoo kale waxaan igala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo bogana radio kulmier dot ku bilowna ee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda kana fuliyeen meel duleedka ka ah deegaanka xawaad la yidhaahdo oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan in lagu dilay in ka badan lixdan dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab wasaaradda warfaafinta soomaaliya war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dagaalamayaashaas la oo boqol iyo konton qaarkoodna ay dhaawacmeen waxay isu diyaarinayeen weerar ay ku qaadaan saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka macawisleyda layiraahdo ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn deegaanka xawaaley qoraalka wasaaradda kasoo baxay waxaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi lagu burburiyay laba gaari oo midkoodna nooha yahay midna hoomi yahay oo qaraxyo ay ku xirnaayeen kuwaas oo loo qorsheeyay magaalada muqdisho la soo geliyo faafaahintaas waxaa bixiyey markii dambena wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala xalay oo ahayd sagaalka bisha janawari labada kun ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guulaystay kaas oo looga hortegay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo Eh, isla markaana muddo ay daba socdeen eh, hay-adaha eh, amniga howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe goob beera ah oo ku taalla dulaadka deegaanka xawaaley halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii boqol iyo konton maleeshiya ah kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogayn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey lixdan iyo kow ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay waxaana lagu guulaystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ee ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo eh, mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed ee la howlgelaya ciidamada qaranka ee gobolka shabeellaha dhexe ka howlgelaya howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen eh, nabad sugidda qaranku eh, baabuur qaraxyo ay ku soo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagalaan inay ugu talagaleen inay shacabka soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano noohada kan kalena uu yahay baabuur nuuca soomaalidu ay u taqaano caasi labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aad u xoog badan kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada muqdisho ilaahay mahaddiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka ee gaar ahaan nabad sugidda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu guulaystay in baabuurtaas khawaarijtu meeshii ay ku diyaariyeen lagu burburiyo maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo soomaaliyeed waxaa runtii xusid mudan in howlgalkaas oo muxuu ahaa ahaa mid muddo la qorshaynayey markaana lagula socday dhaqdhaqaaqa khawaarijtu ay ku doonaysay inay ku waxyeelayso shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee muqdisho iyo shabeellaha dhexe uu ku soo dhammaaday si aad guul u ah gebi ahaanbana howlgalkii iyo qorshihii khawaarijtu ay halkaa ku diyaariyeen la fashiliyey oo la burburiyey isla markaana haddana waaxigaas weli uu ka socdo eh, howlgal maaragtay eh, dhaawacyada khawaarijta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhammaystirayo codkaas codkaasaad maqlaysaanna waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala waxaa uu faahfaahinayey sida uu sheegay howlgal ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa nabad ay ka fuliyeen gobolka shabeellada dhexe magaalada muqdisho haddii aan eegna markaana xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta kulankoodii waxa ay ku yeesheen xarunta ay ku jiraan ee villa hargeysa maalmihii lasoo dhaafay waa tii uu baaqanayay gaarahaan kulankankii ka horreeyay waa uu baaqday kooram la-aan waxyaabaha aada looga hadla waxaa ka mid ahaa xeerhoosaadka iyo soo xadirista xildhibaanada oo dood badan xildhibaanada ay ka yeesheen qaar ka mid a ah xildhibaanada arrintan ka hadlana codadkooda aan maqalno marka sharcigu shaqeeyo bini aadanka oo dhan wuxuu u baahan yahay sharcigu inuu shaqeeyo marka anigu xataa maanta ma qabo inaa xaadiriinta joojisaan sababtoo ah baarlamaankani inuu shaqeeyo weeyo sidaa maanta uu u yimid mar walba u yimaado haddaad marka marna soo qaadaan marna debcisaan annaguna waa debcinaynaa markaa marka horta anigu waxaan taakiidinayaa aad iyo aad u ammaanayaa in maanta baarlamaanku isi saxay oo weliba mas-uuliyadda laga rabana isku dhiirigeliyey aad iyo aad baan taa idinku ammaanaya guddoonka oo dhan guddoomiye annaku marka maadaama baarlamaanku isfasaxayo annaguna dhibaataanu qabnaa dhibaatadaanu qabnaa waxa weeye waxbaa noo keenaysaan oo sharci noo keenaysaan waa ka doodaynaa waxbaan soo jeedinaynaa waxayaga cid noo weelaysa oo noogu soo darta oo nagala dooda oo ma haysano hadhow marka dambe wixii doodii iska dhammaato oo isaga ekaato maantao dhan halka waxay ila tahay oo iska shimbiraya oo heesa ay u ekaato waxaa doontaan baad markaa kadib la qoraa oo lama tixgeliyo inta badan dooda ay baarlamaanku soo jeediyaan adduunka kale xisbiyuu leeyahay xisbi wixii uu keenana cidii ama waa laga qanciyaa waa lagala doodaa waa lala dhammaystaa ama waa loogu daraa oo si aan shaki lahayn baa loogu daraa sidoo kale sharciga markii la ansixiyona looma soo celiyo oo wixii oo saxa waxaanu haysanaa daraafkii koowaad waxaa laga yaabaa sharcigaa maanta inaanu kii hore uun haysano oo aan naloo soo celin hadda maaliyaddii baan sugaynaa marka maadaama baarlamaanku isisaxayo bal annagu waxaan doonaynaa guddoonku sida uu doodayada iyo soo jeedintayada u qaabaynayo noogala heshiinayo wixii wax anfaco sharciga ugu darayo inaad noo sheegtaan aniga intaasa usoo meeshaan go'aamada lagu qaato iyo sharciyada la marsiiya iyo doodaha laga dhiibtaba kooram bay ku furmaan kooramka mararka qaar waa la saxiixaa golaha wasiirada qaar aa yimaado way saxiixdaan wayna ka tagaan marka kooramkii saakay la saxiixay miyaa go'aan lagu qaataa mase lambarka fadhiyo ayaa go'aan lagu qaadanayaa kiiskaas waa kiis taagan mararka qaar waxaa dhacdo dad badan inay baxaan ayadii oo go'aankiina sida lagu qaato oo wixii sharciga meeshaas la marsiiyo taas marka waxay u baahan tahay meeshaas calaamad su-aala saaran qodobka ugu dambeeya ee qodobka kale waxa waaye xildhibaanada horena way u sheegeen laakiin anigu waxaan rabaa inaan sakan gareeyo oo ah waxaa laga jaraa boqol dollar waxaa la yidhaahdaa qofka dhintay baa lagu kaalmeeyaa wax saasaa la yidhaahdaa xildhibaanadaa laga jaraa bil kasta horta annaga xildhibaano dhammaaday ma arkin iyo wax dhintay ilaahay ha u naxariisto qofka dhinto ani waxaan soo jeedi lahaa waxaan la hubin inta dadka laga jari lahaa in qofkii maalintii tiisa dhammaatay ee uu dhinta la arko xildhibaanada contribution laga qaado laakiin bil kasta dhimasha xisaab u socota ma naqaan meesha ay u socoto gudoomiye waa mahadsan tahay annaga waxaan dareemaynaa ka xildhibaano ahaan intii asxaabtii hore ay qabeenaan qabnaa waa ku doorannay shalay xildhibaano wada simanaan aheen maanta waxaan dhahnay jeermaa noo noqo guddoonka waa uga mahad celinaynaa inayna jeer gareeyaan laakiin waxaan dareemaynaa idhidaas baabuurta qaar waa non stop xildhibaanada qaar hit baa la yidhaahdaa halkan haddii lasoo galo xitaa annaga xafiis kale ma oo xafiiska guddoomiyaha noo xafiisa golo wasiirana ma tagno xafiiskooda ma lihin xaggaas kalena ma galno kii aan gelaynayna maalmahan waxaad moodaa sidii in la leeyahay ha loo soo eh, fasaxa loo soo qaato camal ee u eg tahay marka goormaa noqonay markii hore isku midaan aheene ma liibaanayaasha lagu liibaana goormaa noqonnay waa mahadsanti waxaa laga hadlayo waa xeerhoosaadka xeerhoosaadka horta ee xildhibaanka saaxiibkaiyo cabdisamad si luqad adagu ku hadlay horta luqad adagu ku hadlay xildhibaanada dadka deegaanee matelaan sax waayo ani waa qabaa xildhibaanada inay soo xaadiraan waddankan shuruuca shuruucyada in la ansixiyaa la rabaa shaq badan in la qabtaa la rabaa midna inuu dibadda ku maqnaado midna gurigiis iska jiifo midna saddex saac uu imaado wax isqabta maahan laakiin guddoomiyaha waxaa laga rabaa shaqadaas asaa loo idmaday guddoonka baarlamaanka shaqada ayagaa loo idmadi inay ayaga go'aan ka soo qaataana la rabaa qofkii maqanne wixii ay ku dhaqi lahaayeen qofkii joogane iyo abaalmarinta ay sii lahaayeen ayagaa laga rabaa baarlamaankii oo xildhibaankii maqnaado shan beri ee xildhibaankii toban beri maqnaado waxaa waaya dastuurka ma qornay in lacag laga jaraayo anu weligay ma maqnaano horta maalin walba waa joogaa <laughs> laakiin meelay ku qoran tahay in lacag lagu jaraayo maba arkin baan dastuurkuna ma ku qorna dhegaysta adiga xeeroosaadka xeeroosaadka sidiisu dastuurku ka soo faracmaa waxaan dastuurka iyo xeeroosaadka inay iswaafaqaanaa la rabaa markii hore xeroosaadka aan ka hadlayaa xeroosaadka guddoomiyahu haddii la dhaho qaarna ha lagu dhaqmo qaarna ha lagu dhaqmin haddee ma soconayso arrin adiga ku qosaysaa jirto xeroosaadka waxaa ku taalla labiiyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar salaad duurin la aado shirkana waad ka waddaa ma joojinaysid qadiyaddaasaan rabnaa markaa in wax laga qabto maantaba ugu horraysa lix saac iyo bar haddee ninkii tukanaa isaga ku taallaa laakiin shirka in la xidho sababta waxa waaye adoo qoranaad salaada aadaysaa waa ku dhaaftay waxaa laga yaabaa in gacan la taago waxaa kaloo oo daliil ah annagoo salaad duur jirno ah, raiisulwasaare meeshaan lagu riday waa soo tukannay salaaddii aadna waa soo noqon raisulwasaari baaba la ridayba haddee waxaasna de wax soconaaya maaha gudoomiya marka aniga waxaan soo jeedinayaa haddaanan sharcigaas kulligiis hala wada qaato haddii kale id ciddii soo daadaan la garaaci karin ciddii maqnaataan lacag laga jiri karin udkhulu fi silmi kaafatan waxaana hala wada qaato ama ha laga wada tago laakiin waxaan rabna ku dhaqmaynaa waxaan rabna waa ka tegaynaa dee ma soconayso eh, laakiin lajiifyaana bannaan ayaa meeshaan ka jirta baarlamaanka tabasho badan oo badan oo badan ayuu qabyaa wuxuuna ka qabyaa waa guddoonka qaabka ay wax u maamulayaan halkan waxaad la socotiin aniga daahir ah xeer hoosaadka labaatan iyo kowgii qodob markii eh, muxuu ahay la qoraayay inaan mooshin keenay aan u dhiibi xogeeyaha xogeeyaha guddoomiyahaas uu sii dhiibi maanta meelasku sugan yahay iyo meelasku dabbeeyo wallaahi inaana garanayn markaan oon guddoomiyaha arka waa soo xasuustaa oo keliya marka la jiifiyaana bannaan waa sirdoonka sharcigiisa xaq waxaad u leedihiin intaadna golaha keenin inaad fiirisid sababtoo ah ma hay-ad oo rayad ahaa oo civilian ahaa mase waa hay-ad ciidan kuma caddo hadday hay-ad ciidan tahay dastuurka dalka qodobka boqol iyo labaatan iyo lix in wax laga bedelo waayo oo muxuu ahay loo bedelo in eh, ciidankeenna uu yahay saddex ciidan waad iska qabateen mar haddaad qabateen oo baarlamaanka hor keenteen dee aqalkii sare noo waco aan bedelno dastuurka hay-addan hay-ad civilianna aan ka dhigno waayo sharcigeeda ayadoona baarlamaanka la horkeenin ka hor ayaan arkay waxaa ku qoran muxuu ahay agaasimaheeda xataa in eh, afar sano maadhaydkiisa og yahay sida baarlamaanka oo kale ciidan ma aha marka waa hay-ad sivilianah hay-ad sivilian markay tahay waxaa u baahan yahay intaan baarlamaanka la keenin ka hor in dastuurka wax laga bedelo sharcigan oo eh, eh, muxuu ahaay cunaqabataynta maaliyadda iyo sharcigan oo muxuu ahaay hay-addaba labadaba waxaa laga soo manguuriyey sharcigii argixisada dirirka waa la tafaariqeey tafaariiq waay labadaba waxaa laga soo manguuriyey sharcigii la dagaalanka argixisada oo baarlamaankaa mari waayey ayaa laga soo manguuriyey marka guddoomiye yaanan luuso hoosgelinin waxaan nahay baarlamaan waxaan nahay muxuu ahay dad wax fahmaaya yaan noolala dhaqmin baarlamaanka yaan lagula dhaqmin dad aan waxba fahmaynin yaan lagula dhaqmin tan kale lajiifyaa bannaan naga dhaaf si baarlamaanku kalsooni uu u helo loo soo xaadiro sharciga siduu u faraayo mooshinkii aniga aan kuu keenin meel ku sheeg qaar ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka waxay ka hadlayeen kulankoodii maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho si gaara ay uga doodeen xeer hoosaadkooda iyo soo xaadirista xildhibaanada barnaamijkaa dhegeysanaysaan waa kulanka keeneen abkaha ku noolo ulmadu ka dhigriye weli waxaa la socotaan saaxiib barnaamijka kulanka keenan wasiirka amniga yahuuda ee ka soo jeeday xisbiga midigta fog ee itamaar bin kaafir layiraahdo ayaa ku amray ciidamada booliska inay calamada falastiin ay ka saaraan goobaha dadku ay isugu yimaadaan isagoo astaanta qaranka ee falastiina ku tilmaamay mid inay tahay fal argagixiso sharciga israel ma mamnuucayo calamada falastiin ama calanka falastiin laakiin booliska iyo askarta ayaa eh, milatariga dalkaasi ayaa la sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka qaadaan calankan haddii u arkaan inuu khatar weyn ku yahay xasiloonida guud ee dhulkooda ammaanka ayaa aada loo adkeynayaa magaalooyin badan oo ku yaala dhulka falastiiniyiinta ee xoogga looga haysto amarkan wuxuu ka soo baxay benkaafir waxaana uu madax ka yahay xisbiga awoodda yuhuudiga ah ee xagjirka ah ee dowladda cusub ee midigta fog ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo sidoo kale waxauu yahay wasiirka amniga qaranka waxaana kormeera baa leeyahay meelo booliska ay joogaan waxaana u muuqdaa inuu muujinayo dabeecad adag ama dhaqan adag oo aan ka lexlexad lahayn oo ku wajahan aqoonsiga falastiiniyiinta iyo xorriyadda hadalka isagoo taageero ka helaya dad badan oo falastiiniyiin aan ahayn oo kasoo horjeeda bandhigga caalamka falastiin ee israel ayaa waxa uu noqonayaa mid hadda kadib aada loo ilaaliyo waxaana laga u diiday in meelaha yuhuudda xooga ku haysato lagu arko calan falastiin ay leedahay amarka ben kafir ayaa yimid kadib markii dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo dowladiisa uu sabtigii ka dhacay magaalada talaaviif halkaasoo qaar kamid ah dadka dibadbaxayana ay sheegeen ama ay wateen calanka falastiin dibadbaxayaashu waxay ku tilmaameen xukuumaddan dhowaan la dhaariyey ra-iisul wasaare benyamin netanyahu inay tahay xukuumad fajiista oo kale waxaana ay u ololeynaysaa baa lidhi sinaanta iyo wada noolaashaha dadka falastiin iyo israa'iiliyiinta isagoo ku qoray boggiisa twitter-ka netanyahu wuxuu xaddi ku qoray oo uu sheegay in joogitaanka calanka ama in calanka falastiin ee dhulkooda ama dadka talaafiib ku banaanbaxay ay tahay buu yidhi wuxuu ugu yeeray kasoo horjeed inuu laga soo horjeedo ama inuu ahaa kicinta wuxuu ku yeeray dadka eh, argagixisada ah dhowaantan waxyaabaha aad loo hadalaya waxaa kamid ah wasiirka benkaafir lairahday hadda amarka soo saaray uu xuu ku galay ama uu galay gidaarka ama derbiga masjidka barakeysan alaqsa ee ku yaala magaalada qudus ee xukuumadda yuhuudda xooga ku haysato ma noqon karto in kuwa sharciga jabiya ay ruxayaan calanka argagixisada kicinayaana oo ay dhiirigelinayaan argagixisanimada sidaa darteed waxaan amar ku bixinayaa in calanka taageerada argagixisada ee falastiin laga saaro goobaha dadweynaha iyo in la joojiyo kicinta ka dhanka ah israel ayuu yiri wasiirkaasi bin kaafir la yiraahdo madaxweynaha dalka brazil louis lula de silva ayaa waxaa uu wacad ku maray inuu ciqaabi doono taageerayaasha hogaamiyihii hore ee dalkaasi jair bolnazaro kadib markii xoof ku galeen dhismooyin dowladda leedahay uu ka mid yahay aqalka koongareeska sidoo kale taageerayaasha madaxweynihii hore ee xisbiga midigta fogay xilka laga qaaday ayaa xoog ku galay dhismaha maxkamadda sare iyagoo ku andacoonaya ama ku gadaamay xaruntaasi ama sidoo kale banaanbaxyo ka hordhigay dhismaha aqalka madaxtooyada balse ciidamada booliska ayaa dib loogala wareegay dhismayaal ku yaala caasimadda baraaziiliya kadib markii saacado kooban ciidamadu ay la tacaalayeen dadkaasi siday uga saari lahaayeen dhismooyinkaasi ay qabsadeen markii uu tegay magaaladan madaxweynuhu waxa uu soo booqday dhismaha maxkamadda sare si uu arko dhibaatada gaartay booliska deegaanka gaar ahaan kuwa magaalada caasimadda ee baraaziiliya ayaa sheegay in saddex boqol oo qof maxkamaoo maxkamadda galay hadda xabsiga la dhigay maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa xilka ka xayuubisay guddoomiyihii magaalada ibnes roja oo muddo sagaashan maalmood ah xilkaasi hayay garsoore alexander demoria ayaa wuxuu ku eedeeyay ninka gudoomiyaha inuu ku guuldaraystay inuu ka hortago rabshadaha iyo inuu si xanuun badan uga aamusay weerarka laakiin ninka xilka laga qaaday ayaa markii dambe raaligelin bixiyey isku soo baxyada dimuqraadiyadda dadka ay ku tilmaameen ayaa waxa uu ka socdaa weli magaalooyin dhowr ah waxaana ku baaqay ama dadkan kiciyey madaxweynihii hore ee xilka laga qaaday dalkaasi isagoo sheegay in loo baahan yahay inay soo baxaan dhammaan taageerayaasha xisbiyada bidixda iyo kooxaha baraaziil oo dhan muuqaalada laga soo qaaday goobtaasi waxaa ka muuqanaya dadka mudaharada dhigaya oo ku labisan shaararka kubadda cagta ama ay qaataan waa funaanadaha ay qaataan cayaartooyda qaranka dalka baraaziil ee jaalaha ah hogaamiyaha garabka bidixda ee siyaasadda dalkaasi ayaa lagu qasbay inuu ku dhawaaqo inuu awood deg deg ah talada waddanka uu geliyo waxaana la amray ciidamada loo yaqaano ilaalada qaranka caasimadda inay soo celiyaan nidaamkii kala dambeyntii waxaa kale uu madaxweynuhu amar ku bixiyey in la xiro bartamaha caasimadda oo sidoo kale uu ku jiro jidka ugu weyn ee bartamaha magaalada mara ee xarumaha dowladda hormara muddo afar labaatan sac gudahooda sawiro ay qaadeen dayaxgacmeedyada ayaa muujinaya in aqalka koongareeska ee dalka baraaziil iyo dhismaha maxkamadda sareba iyo qasriga madaxtooyadaba dhammaantood hadda la geeyay ciidamo aada u fara badan oo amniga ilaaliya wasiirka cadaaladda dalka brazil valio dino ayaa sheegay in ilaa afartan gaadiidka dadweynaha qaadaha loo adeegsaday in lagu daabulo dadka dibadbaxayaasha ah ee caasimadda rabshada geliyey waxaana uu ku tilmaamay duulaan iyo iskuday qalqalgelin amni ah oo mudaharadayaashu ay sameeyeen madaxweynihii xukunka laga qaaday bornazaro ayaa marar badan diiday inuu aqbalo in looga adkaaday doorashadii bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay toddobaadka horena maruu dalkaasi dib ugu laabtay waxa uu sheegay inuu ka qayb qaadan lahaa xafladda caleemisaarka madaxweynaha laakiin waxa uu diiday mar dambe toddobaiy lixdan sano jirkan ayaa waxa uu rumaysan yahay in uu weli uu yahay madaxweynaha waddankaasi twitterkiisana wuxuu ku qoray in si musuq maasuqa ah xilka looga qaatay isaga ka hadlayay ka hor inta uusan baraazilia tegin ayaa waxa uu sheegay in iskuday kasta oo dalkaasi ka dhaca uu sababu yahay madaxweynaha guuleystay ee ku shubashada sameeyey madaxweynaha dalkaasi lula dasalfa ayaa isna sheegay inaysan jirin wax ka horeysa taariikhda dalkeenna oo uu yidhi waa inaanu qaadnaa tillaabo kasta oo rabshadaha iyo falalka qaswadayaasha aan uga hortagayno waxa uu yidhi tillaabadaasi waxaan amrayaa inay qaadaan ciidamada ammaanka dalkaasi muuqaalo ay warbaahintu baahiyeen waxaa ka muuqanaya oo baraha bulshadana aada loogu faafiyey waxaa ka muuqanaya bartamaha magaalada baraaziiliya oo dadka saraakiisha qaar ka mid ah ay ciidamadaoo ciidamada ammaanka ah ay dadka budlaga dhacayaan meelaha qaarna dad badan ayaaba la shiinaha haddaan egnana ku dhawaad sagaashan boqolkiiba dadka ku nool gobolka heenaan layidhaahdo oo ah gobolka saddexaad ee ugu dadka badan guud ahaan wadanka shiinaha ayaa waxaa ku dhacay baa laleeyahy dadkaasi xanuunka covid nneteen sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka sarkaal ka tirsan gobolkan oo magaciisa layidhaahdo kan kuanyan ayaa shaaca ka qaaday tirada dadka xanuunkan qaaday oo uu yiri waxa ay gaareen in ka badan siddeetan milyan oo qof shiinaha ayaa la dagaalamaya kiisas aan hore loo arag kadib markii mar labaad uu kusoo labakacleeyay xanuunka covid nneteen bishii december tallaabadan ayaa daba socota baa laleeyahay dibadbaxyo horey aan looga baran waddankaas oo looga soo horjeeday xanibaada xukuumaddu ay kusoo rogtay marka xanuunkan u dhacay dadka wadankaasi ninkan master kaan yiraahdo ma uusan cayimin waqti gaar ah oo ku saabsan buu yidhi xanuunkan xilliga uu faafay laakiin waxa uu sheegay in sideed iyo siddeetan milyan oo ka mid ah dadka magaalada ama gobolkan hiiraan ku nool ay qaadeen xanuunkaas dadkaas celcelisaan waxay noqonayaan boqolkiiba sagaashan dadka gobolka ku nool oo dhan waxauu sidoo kale sheegay in dadka oo booqanaya xarumaha dadka qadhada looga baaro gobolka hanaan ay kor u kacday wixii ka dambeeyey sagaaliyo tobankii disembar kadibna arintaas ay muujinaysa buu yidhi in xanuunkan uu sii kordhayo tirada dadka xanuunkan uu soo ritay gobolka hinaan aada ayay uga duwan tahay gobolada kale ee dhexe ee dalkaasi marka loo eega baa xogta rasmiga ah qiyaastii boqol iyo labaatan kun oo qof oo ku nool wadanka ayaa cudurkan qaaday soddonkii maalmood ee lasoo dhaafay dhanka kale axaddii warkooban kooban oo kasoo baxay mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha waxa ay sheegeen in saddex qof ay u dhinteen xanuunkan guud ahaan wadanka shiinaha oo dhan hase ahaatee dowladda shiinaha weli waxaa la sheegayaa inay aada uga gaabsanayso tirada dadka xanuunkan uu ku dhacay oo halbeegada rasmiga ah ma sheegaysa baraleya inkastoo shalay uun ku dhawaaqday inay xaduudaheeda dib u furatay qodobo kale ayaa saaxiib yeel noo soo socda oo barnaamijka kulanka kenya ku jira ma dhegaysta radio kulmiye ha waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waa dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa hela nabadeediiwaad naftaydii wadnaha nudub ku beerte adu iyo ku nool ku beerte haya nabarada jacaylka ka nuxsan waayo jaagunaawilahayu mana nastiye haya nabarada jacaylka ka nuxsan waayo jaagunaawilahayu mana nastiye iyo nabarada jacaylka ka nuxsan waayo takunaawilayo mananstiyo nabarada jacaylka ka nuxsan waayo takunaawilayo manansti nasiibkayga iganiifishe

nafsi inugleeye anafan jacaylkuwa naariya dhimbiilo oho nafaqgelina aya beherkoho nabarhale anafan jacaylkuwa naariya dhimbiilo oho nafaqgelina aya beherkoho nabarhale hanaban jacanku wanaariya dhembihilo oho nafaqogelina aya beherkohu nabarare nabadgelyo oho nayayirka nabadgelyo nayayirka iska da'ayo nabadgelyo nayayirka iska da'ayo nabadgelyo waan soo noqonayaa caashabu inuu ogaado inaceboon ogoon iga naxay soo noqonaya caashaqu inuuga

axliga igadaan xuriga wadnaha ka gooyo rutun ha istaag nabsi iyo naxsaa jiri naxliga igadaan xuriga wadnaha ka gooyo rutun ha istaag nabsi iyo naxsaa jiri adma nasiibkayga iganiif nasiibkayga iga niifishiy soo celini wiil aroosina kuula noqonaye niyaddu meelay rabtunbaa lagu nasin karaa ahaaga dadiga habagelin aroosina kuula noqonaye aasin kara ah naftiga habagelin aroosina kula noqonaye nayayirka iska da'ayo nabadgelyo oho waayahay nayaayarka iska daayo nabadgelyo yeere kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta cabdi cali bacalwaan iyo allah u naxariista saar axmed jaamac ayaa ku wada looqeynayey maxamed aadan dacar ayaa ereyada laga haya axmed nur ayaa laxan ka saaray dad badan baase xasuusanaya riwaayadii qeybta ka ahayd ee bad badana ee toddobaatameyadii lasoo bandhigay qayb bay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan saaxiibayaal heese kale ayaana noo soo socda markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa ka dhacay lool maxamuud aadan ayaana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhduna waa sagaalka bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol konton iyo lix cisho haddii alidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mida maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaa la aas-aasay hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa waxaana xilligaasi loo aqoon jiray n s s maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii allaha u naxariistee waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday maxamed yuusuf cabdi oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii allaha u naxariistee xildhibaan maxamuud xuseen ra oo ka mid ahaa xildhibaanadii xilligaasi ee baarlamaanka soomaaliya ayaa meydkiisa laga helay qolkii uu xilligaasi ka deganaa hotel muna oo ku yaala agagaarka madaxtooyada soomaaliya maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun toban iyo toddobadii magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay golo baarlamaan oo uu yeelanayo maamulka ahlu sunna wal-jameeca ee gobolada dhexe xilligaasi joogay maanta oo kale sanadkii kun shan boqol sagaashan sideedii dadkii yuhuudda ahaa ee xilligaasi deganaa magaalada janaawa ee dalka talyaaniga ayaa waxaa lagu amray inay isaga baxaan magaaladaasi maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol sagaaliyo tobankii boqorkii xilligaasi ee dalka isbein ee lagu magacaabi jiray filibkii shanaad ayaa ku duulay dalka faransiiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo kowdii waxaa la furay xarunta qaramada midoobey ee ku taala magaalada new york ee dalka mareykanka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii dadka reer faransiis ayaa waxay u codeeyeen in dalka aljeeriya xorriyaddiisa la siiyo kadib dagaalo toddoba sano ka socday dalkaasi ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labada kun iyo shantii maxamuud cabbaas abumaasin ayaa waxa uu noqday madaxweynaha falastiin isagoo beddelay madaxweynihii ka horeeyey ee yaasir carafaad guud ahaana waaga intaa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsan tahay waryaheena lool maxamuud aadan oo na xasuusinaysay qaar ka mida dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay koox hubaysan oo laaminsan yahay in ay yihiin kooxaha dadka qafaasha ayaa waxa ay bar laga raaco gaadiidka gaar ahaan tareenada laga raaco waxay ka qafaasheen labi-iyo soddon qof waxay ku taalaa baa laleeyahay koonfurta wadanka nigeria gaar ahaan magaalada la yiraahdo ama gobolka lada eedo ciidamada boolisku waxa ay sheegeen warkooban ay soo saareen in kooxdan oo hubaysnaa oo la inay ka tirsan yihiin kooxaha hubeysan ee wadankaasi ka dagaalamaya dadka madax furashada ka qaata inay tageen eh, boostajada ama goobta tanadan laga raacay tom ikini layidhaahdo oo ku taala gobolka idaal layirahdo halkaas oo ay wateen dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee tareenkaasi sugayey dadka waxay u socdeen baa leeyahay tareen taga magaala layirahdo wari oo ah goob shidaalka caanku ah oo ka tirsan gobolka layihaahdo eh, delta waxyaabaha sida gaarka warbaahinta ugu qorto waxaa kamid ah eh, xaaladda ayaa markii dambe aada isu badashay waxaana la sheegay in gobolada qaar ee wadankaasi xaalad degdega ah dowladdu ay gelisay oo boolis badan loogu daadiyey qaar ka mid a ah dadka goobtaasi jooga ayaa sidoo kale boolisku sheegeen in la toogtay markay isku dayeen inay baxsadaan weerarkan wuxuu ka mid yahay weerarada inta badan kusoo laalaabtay wadankaas ee amni darada qaybta ka ah waxaana wadankaasi uu ku faafeeyey dad badan wadankan oo kamid ah ama ahba wadanka dadka afrika dalalka afrika marka loo fiiriyo kan dhugu dadka badan waxyaabaha sida gaarka hadda loo xusay waxaa kamid ah wadankan qaraaraysihiisu waxay saameyn ku yeelan karayaan doorashooyinka wadankaasi lagu wado inay ka dhacaan bisha soo socota gobolkan layihahdo eedo ninka u qaabilsan dhinaca warfaafinta oo chris oza layidhaahdo waxa uu sheegay in soddon iyo laba qof ay kooxdaasi qaateen dad badan ayaa isku dayay buu yidhi inay baxsadaan qaarkoodna waa la toogtay sidoo hadalka u dhigay oo rasaas ayaa ku dhacday mas-uuliyiinta tareenada ee dalkaasi nigeria ee n r c magacooda loo soo gaabiyo waxa ay sheegeen in goobtaasi ay xireen ilaa amar dambe oo goob dadka laga afduuftee islamarkaana ay joojiyeen in halkaasi tareenada tagaan bisha december inaga dhammaatay hay-adan qaabilsan tareenada ayaa furtay abadu furtay eh, tareenada iskaga kala goosho gobolada qaar ee dalkaasi oo marka hore loo joojiyay cabsi laga qabo kooxaha waxaafduubta dowladda ukraine waxay ku tilmaantay dacaayad raqiis ah sheegashada dowladda ruushka ee ah in weerarka wadankaasi ka socda lagu dilay boqolaal askari xukuumadda moscow ayaa hore u sheegtay in ay dishay in ka badan lix boqol oo askari oo ciidamada ukrain ka tirsanaa dagaalka wadanka ukrain maalmihii ugu dambeeya ka dhacay warkaas waxaa markii dambe beeniyey dowladda dalkaasi oo ku tilmaantay gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ukraine oo sheegtay inuu yahay dacaad raqiisa mas-uuliyiinta dowladda hindiyana waxay isku dayayaan inay boqolaal qof ka daadgureeyaan eh, qeybka guryahooda oo ku yaala buuraha himalayan layidhaahdo gaar ahaan tuulada layidhaahdo joshimath oo ku taala waqooyiga gobolka otrakhand layidhaahdo dhisbooyinka deegaankaas ayaa waxay caan ku yihiin baa laleeyahay taariikhi weeyaan oo meel loo dalxiistago sababta halkaasi dadka looga dadguraynayo dowladdu waxay ku sheegtay magaaladaas way quusi rabtaa oo biyo ayaaba qaadi raba dhinaca kasta biyo ayaa kasoo gala baa laleeyahay qiyaastii kun iyo sideed boqol iyo sagaashan mitir ayaa markii hore ay magaaladan badda ka sarreysay laakiin hadda waxay u muuqanaysaa baa leeyahay in biyihii baddu ay soo galeen halis badan ayaana ka jirta baa leeyahay oo waa ay quusaysaa magaaladaas marka dadkii ayaa laga dadguraynaya markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubinteennii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaane haddii aanan dhulkaygu dhuux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygu dhigku dhulkaygu foolliqin haddii anan dhulkaygu gobanimaada soo dhicin soomaali kaman dhalan waryaa fooldhiga madiun haddana araas dhiigdaynan kale in dhimana ashuumoo kashibadaane wareyska waad ku dheeshay annaga naga dhegayso haddii aanan dadkaygow xarar dheera ku qaban haddii aanan dadkaygow ceel buurna ku dhicin hobyo godan kumaan dhalan garan maysida waxaad ka tagtay haddii aanan dhulkaygo jilib iyo jamaamiyo haddii aanan dhulkaygo buwaal oo dhan soo dhicin goday kaagamaan iman war bishaar wadaniyow gurmad dheerida goday miyaad uga timid inaad jilib iyo jamaa ma xorayso aga wargoray war mahay sida soo kismaayaba anigoo goday ka imaaday kama xorayn war hanna ma ka taqaaniine saanaan leh haddii aanan shabaabo ka xoraynin abuur weyn haddii aanan dadkaygow xar lugoola ku qaban bulabuurda kumaan dhalan warwallo meesha u daran buu ka hadlaaye wah gaboosow may somalilan waa shabaabka dhib badan arooge war waa looga daran yahay haddii aanan dhulkaygow ictiraaf ka soo helin haddii aanan dhulkaygow celshidaala ku qodin ceerigaaba kuma dhalan warnamiyow lamba meeli amaamadaasoo hogaday haddii anaan baydhabo doorasho ku qaban haddii anaan bokool iyo soo marin baraababa buur hakaaba kumaan dhalan aryadhaha kulligiin waxaad ka tagteen dhirta midhaad kamaan guran dhunigagamaan cunin ciidana dhabu maalihi war cabdulow dalka maxaad sidaasoo dhan ugu inkiraysaa maxilkii baa lagaa qaaday war kalemaanay heesaha unbaa waqisaana war ma haysiine gaway ma rabte roobkii guheeda urudyalia war allaha u naxariistay qalinlaha dumaqlinlaha maanta kala maan mar damba ma heeseen war mar horaa xayir biliqaystay wah xayir ahlulgabuurkan aad makufakadaayang miya war waxaan karoonaa kuwa hore u biliqaystoo yidhi haddii aanan dhulkaygu dhiig sokeeye kugu qubin haddii aanan dhulkaygu dhalankiyo haweenkaba haddii aanan dhulkaygu dhuuxooda ku karin beel hubaysan kamaan dhalan wargooyin ma shabaab baa sidaa u heesay war shabaab beel maaha waad falan tahaye war shabaab sokeeye ma leh waredhahay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi karee maanta mar kale kabtaydii maaragtaa dhacdaa la yidhi yay ka faniintay war warka iga dhexgelila cimaamadii kam khatartu xataa waa daadsantahaa la yidhiye sirdoonka qarankaa soo ogaadaa la yidhi nimankiioo diyaargarow ku jira ilaah uyaa sirdoonka qaranka waraysta maxay xog hayaane war f b i ayaa taa la yidhi markii sirdoonka soomaaliya ay soo ogaadeen hubbi qaraxyo lagu diyaarinaayey beero hoostooda mooskaa sheegi moos oo hadda mahasalaad ma beerihiibuu kaamirada qarsoon ku xidhay war kaamirada qarsoon ma al-shabaab qayb ka mid ah ku xidhanta war waa hoogeene mayunkaa isbasaasaaye war dad falan oo balaaya qaadataatiin waxaa laydinma sheegi karee war habaarow malku hoos eh wixii kaseyni ninkii kasaayo adig kabiirkaa maahino war kan haddaan dambeeyo war dambe idiin sheegi maaye nimankiioo ku diyaargaroobaya beere ku yaadla xawaadley ayaa sirdoonku soo ogaadaan idin idhi adiguma sirdoonkaad la shaqaysaa kadibna cirkaa looga soo dhacay kow iyo lix lixdan halkii loo badnaaye aadeenaa la yidhi ma ahaadeen koobiyo lixdankaa hadda ma laga nasanaya baabuur qaraxyo sidayoo muqdisho loo soo wadana meeshaasaa ayagana lagu baabaashaa la yidhi uukana ma'muudeen shabaab iyo qaraxyadoodii baa laysku qarxiyey miyaad dhihi rabtaa axmedow kollayba gantaal naftii huraah ayaa haleelay xaalkaas fariid waaye warnimayo anigu waxaan isleeyahay xogtaas mid amiirada shabaabo waaweyn kamid mid ahoo wasiiraadiisaha nabad sugida la wadaagay sambaati waa uu egyahay warkaas war afaaraha mahad salaad iyo nabad sugidda maad ka baxdaan warnimayo sharciga nabad sugidda wasiiradu baas askareeyeen eh. weli baarlamaanku ma ansixine eh. nisa ma iska shaqaynaysaa haye abo shaqada ilajoojiyi maa rabti haye laakiin tioo weji cusub loo yeelay miya war calaa kulli xaal eh. haddii la duqeeyey iyo haddii lagu duulaba waa daawo war ilaa la dabar jara daawo la heli maayo hadda xaalka meeismanooyo muxuma aryaamaha idinkoon isdaalinsa migay cabdulla waxa uu yidhi dijaalkaa suugi maynodin iyo dadka kuwan dila dijaalkaa suugi maynodin iyo kuwa dadkan diila war cabdullow adiyo saaxiibka been baad sheegteen sababtoo ah nimanku waa khawaariij baa la waa tijaallo lama dhin war niyow dijaal diinka suumaynamaad beeninaysaa adigu war waxaa la yidhi hareer duulkii ka maray waxay reebtana ka harin muxuu diin uga hadlaa warwar ma haysiine shabaabaa yaabay yaabandhe yaabaanba ka weynay adoo yaaban kii aad ka yaabanleed haddiis yaabo aba la yaabin war yaawa yaawayaad ku warateen warka waad igdhax gasheene eh. dowladda maraykanka sagaal milyan oo dolar eh. hadda waa sagaal milyan oo dolar eh. waxay ku bixisay eh. hub iyo gaadiid dagaal oo lagu taageerayo ciidamada soomaaliya waxayna tiri waxaan rabnaa in shabaab lagu soo gabagabeeyo awal la gebagabeeye wax lagu gebagabeehayo oo nala sii dayuura ma ku jiraan war lacagtu waa badan tahaye waxa nala siiyey gantaalaha balastikadu ma ku jiraan horta war hubkii maraykanka ugu dambeeyo casriga ahaayaa lagu yidhi war baabuurta qaraxyada sida qalab lagu ogaan karo ma ku jiraan hubka nala siiyey waxaan ii weydii cunaqabatayn tuubka manasaadayno amayna laga bootiye war maraykan cunaqabataynuba qabato mawaalanta adiga warwar ma haysiine madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi labada qodob ee aan ka diidnay shirka ah watashiga qaranka waxaan u diidnay badbaadada dowladnimada soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka ah xadgudubayna ila ahaayeen waana aqbali waaye war madaxweyne dani wuxuu yidhi laascaanood dad shacaba oo aan hubaysnaynaa lagu laayey falkaa ciddii ka dambaysana maxkamadan la fuulaynaa beesha caalamkana isagana waxuu ku cambaareeyey arrintii laascaanood inaysan ka hadlin war madaxweynaha somalilan muusabixi wuxuu yidhi laascaanood wixii ka dhacay waxaa ka badnaa wixii boosaaso ka dhacay waana idiin ducaynaynaya idinmaanaan faragelin naga bootiya maaska wadi eebshisheega eebduduwa karoan lijeedi war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ma annaga xasuus gaaban mase iyagaan naga xishoonayn haye ma mucaarad uu bilaabay intaan kaa cabsaay inaan kaa xishoohay maad umalays maaska wadaa warwarka waa iga cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi raggii shalay doorashadii labada aqale ee baarlamaanka sidaan ogeyn ka yeelay ayaa maanta nala doorasho qof iyo cod ahaan qabanaynaa kaaga daran siyaasigii shalay la yaabayey ayaa maanta le waa marka madamacaa indha tiray mase dadkaa dammanaaho wixii la raba loo sheegaa horta aan waaba yaabiye cabdiraxmaan usu eelle maalasjooga me wargoonayn anugu waxaaban ka yaabi cabdiraxmaan hadduu madaxweyne noqday inuuba asagu is eedeeyo warwar kaloo leeblaha soo baxay baarlamaanka soomaaliya waxay magacaabeen guddiga saaxiibtinimada hayey saaxiib ah mataasaa la keeni waryayla saaxiibeen warwarkuagi dhex gasheene eh. guddiga baarlamaanka soomaaliya ay magacaabeen eh. waa guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka soomaaliya iyo kan turkiga war saaxiib hadhihina xidhiir dheh war digreetada saaxiiba ku taal war kalamaanay waa falantihiine eh. waxaan loo jooginna waa ku mashquushaane wadahadalkii iyo heshiiskii shabaab codsadeen ma laga diiday mase waa laga aqbalay war waxaa la yidhi ajaanibtu dalalkoodii ha ku laabtaan inta soomaalida ahina haysa soo dhiibeen oo waxay dembi geysteen miyaan laga aarayn macafisa abbaxeenba haddii maxaa loo ceshaa anna dhaafano wargooyin hadday heshiisoo golyihiin maxaa looga diiday war maxaa lagula heshiiya oo naga dhexeeya aryadhaha had su wareerihaysa waxaaba la yidhi heshiiska al-shabaab hadhow halaag inuu yahanhuba heshiiska al-shabaab hadhow halaag inuu yahanhuba xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeenna ayayna gebagabo u tahay waan u mahadnaqayaa saaxiibada barnaamijka igala qayb qaatay iyo dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaanka axmed naaji sacad heesta gabdhahan idhahda ayn kaga tagnay nabadgelyo મારે walba tagaaye gogoley madhige iyo imbir aan fadhiiste gurigoodii agtiisa galab walba taga jirka iigu cadaade jibilkey u dhammaade guurkeedana waaye aaminaya